بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد waxaanu ka baxnay taabicigii cajiib ka badnaa labadiisa qaybood waa rabiic ara'yi sida taariikhdiisu ay ahayd iyo sida diinta islaamka uu ugu dhaqmay iyo sida ila subxaana wa tacaala khayrkii wanaaga u siiyey rajaa bin xaywa ninka lagu magacaabo ayaanu markaa qaadanaynaa taariikhdiisa rajaa bin xaywa in in inna fii kinda qabiilka reer kindi lagu magacaabo la halaaثata rijaalin saddex rag baa ku jirta yunzilu اllaahu ilaahay uu ku soo dejiye bihim ayaga sababtooda alkayha roobka gargaarka waxaa lagu helaa ayaga sababtooduu rabbi roobka ugu soo dejiyaa wayansuru bihim ayaga sababtooduu cala alacdaa'i cadowga uga gargaaraa axaduhum midkood waa rajaa ninka lagu magacaabo bin xaywa maslamata bin cabdilmelik ayaa sidaa yidhi kaana fii qarni taabiciyiin qarnigii taabiciyiinta halaaatu rijaali saddex rag baa ku jiray oo maa carafa ahlu zamaanihim maa carafa maa carafa aysan aqoonin ama aysan garanin ahlu zamaanihim zamankooda ehelkii joogay lahum ayagu mahiilan wax la mid ah saddexdaa wax la mid ah ma la ogeyn walaa ra'w aysanna arkin lahum ayaga dariiban wax la mid ah wax loo dhigana aan la arkin ka annahum waxaad moodaa iltaqow inay ku kulmeen calaa miicaadin ballan dusheeda fatawaasow way dardaarmeen oo fatawaasow ay dardaarmeen bilxaqi iyo waالصabri watacaahaduu watacaahaduu ay ka ballameen watacaahaduu cala alkhayri wاlbiri khayrka iyo biriga wawaqafuu way istaajiyeen xayaatahum noloshooda cala الtuqaa wاlcilmi alla ka cabsi iyo cilmi wajacaluu waxay yeeleen anfusahum nafafyaalkooda fii khidmati اllaahi wa rasuulihi rasuulka allah iyo rasuulkiisa khidmadooda sala اllahu calayhi wasalam iyo wa caamati اlmu'miniina mu'miniinta caamadoodii wa khaasatihim qaasadooda hum saddexdaa waxay kala ahaayeen moxamed ibnu siriin oo bilciraaq jooga wاlqaasim ibni moxamed ibni abi bakr oo bilxijaazi xijaas ku sugan iyo waraja ibnu xayb oo aan ka hadlayno bishaam shaam markaa ku sugan fatacaalow kaalaya naqdi aan ku goyno oo aan ku gudano haadihi laxadaat daqiiqadooyinkan almubaarakaati ee barakaysan fii rixaabi haalifi haaulaa'i saddexdaa alakhyaari ee khyaarta ah midkoodii saddexaad sheekadiisa iyo qisadiisa rixaabkeeda aan ku qaadana daqiiqadahan aan fadhinee kaalaya al abraari baariyaasha ahaa mid ka mid ah waa midkooda saddexaade rajaa bin xaywana lagu magacaabo rajaa bin xaywa ninka lagu magacaabo qisadiisa aan daqiiqadahan barakada badan ee aan meesha fadhina aan ku qaadane welida waa la dhalay welida waa la dhalay rajaa bin caywata ninka lagu magacaabo fii baysaana ayaa lagu dhalay oo min ardi filistiin filistiin arladeeda ka mid ah meesha baysaan la yidhaahdo dhulka falastiin ka mid ah ayaa lagu dhalay wa kaanat wilaadatuhu dhalashadiisuna waxay ku beegneed fii awaakhiri khilaafati cuhmaan bin cafaan cuhmaan ibnu cafaan khilaafadiisii aakhirkeeda aw naxwin ama wax u dhow min dalika arrintaa wa kaana wuxuu ahaa wa kaana wuxuu ahaa yantemi yantemi ayuu ahaa mid u nisbo sheegta ilaa qabiilati kindah qabiiladii reer kinda alcarabiyati ee carabta ahayd wa calaa haada sidaa darteed farajaa-un ninka lagu magacaaba filistiiniyu alwatanu xagga waddankii degaanka waa reer falastiin carabiyun urumati asal ahaanna waa carab kindiyun waa reer kindi alcashiirati qabiil ahaana waqad nasha'a waa barbaaray alfataa shaabkaa alkindiyu reer kindi ah fii طaacati illaahi ilaahay taacadiisa ayuu ku barbaaray mundu xadaahati sinihi laga bilaaba da'yaraantiisii fa axabahu اllahu ilaahay ayaa jeclaaday wa xababahu ilaa khalqihi qalqigaysiina wuu jeclaysiiyey waayo qofka rabbi jeclaada jibriil buu u naadiye ahlu samaawaadkaa jeclaada dhulka lagu soo dejiyaa wa aqbala wuxuu qaabilay wiilkaa calaa alabi alcilmi cilmiga talabkiisii raadintiisii barashadiisa min nucuumati adfaarihi intii uu yaraa waa intay ciddiyihiisu qoyanaayeen fa wajada alcilmu cilmigiibaa helay fu'aadahu laabtiisa qaddan tariyan asagoo bisil oo cusub khaaliyan oo maran cilmigii ayaa wuxuu arkayba qalbigii rajo oo faadi ah oo nadiif ah oo cusub fatamakkana minhu wuu degay marka wastaqara fiihi waa ku sugnaadayo meeshii buu markaa ku sugnaa wajacala wuxuu ka yeelay hammuhum hammigiisii alakbaru ee weynaa adtadalucu inuu ka dhargo oo fiiraha uu ka buuxsado min kitaab illaahi ilaahay kitaabkiisa iyo watasawadu inuu ka sahay qaato min xadiidi rasuuli illaahi watasawuda iyo sahay qaadasho min xadiidi rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam yuu hamigiisii weynaa ka dhigay faistadaa'a waxaa iftiimay fikruhu fikrigiisa wuxuu ku iftiimay binuuri lqur'aani qur'aanka nuurkiisa wastanaarad waxaa iftiintay basiiratuhu basiiradiisana bihadyi nubowati nebinimada iyo nebiga hadyigiisa wamtala'a waxaa ka buuxsamay sadruhu laabtiisa bilmawcidati wacdi waalxikmati iyo xikmad waman yu'ta alxikmata qofkii xikmo la siiyana faqad uutiya khayran kaiira khayr fara badan ayaa markaa la siiyey qofkii ilaahay xikmad siiyo khayr badan baa la siiyey waqad utiixa lahu waxaa loo suurogeliyey an ya'khuda inuu wax ka bartuu ka qaato can طaa'ifatin kabiiratin koox badan oo weyn oo min jillati الصaxaabati صaxaabada kuwooda waaweyn ah min amhaali sidii abi saciidin alqudriy wa abi darda wa abi umaama wa cubaadata ibnu saamid wa mucaawi bn abi sufyaan wa cabdullaahi bni camr ibni caas wa nawaas bin samcaan iyo wakayrihim wixii ka soo haray oo saxaabadii nebiga ahayd ayuu wax ka bartay fa kaanuu lahu waxay u noqdeen masaabiixa hidaayatin hanuunka faynuusteeda wa mashaacila cirfaanin iyo aqoonta shumiceedii shumici iftiinka wahaa ee aqoonta ayay raggaa u noqdeen raja waqad wadaca wuu dhigay alfataa wiilkaa dhallinyaraha ah almaxduubi ee dheefta lahaa linafsihi nafsadiisa dastuuran dastuur buu u dhigay dhaqan dalla uu ahaa yaltasimu mid laazima bihi dhaqanka wa yuradidhu ku celceliyey mamdadat bihi alxayaa intay noloshiisu jirtay xayثu meel kaana uu ahaa yaquul mid yidhaahdaa maa axsana maxaa ka fiican alislaama islaamka oo yaziimuhu lagu qurxiyey bialiimaanu iimaan islaam eh, iimaan haddana lagu qurxiyey maxaa ka wanaag badan wamaa axsana aliimaana iimaanna maxaa ka fiican yasiinuhu attuqaa alla ka cabsi lagu qurxiyey wamaa axsana atuqaa alla ka cabsi maxaa ka fiican haddana yasiinuhu alcilm cilmi qurxiyey wamaa axsana alcilm cilmi maxaa ka fiican yasiinuhu alcamalu camal lagu qurxiyey wamaa axsana alcamal yasiinuhu alrifqu naxariis haddana ku jirta taasi kul halku-dhig buu u ahaayo islaamkuu la yimid iimaanka uu raacsiiyo lagu qurxiyey iimaankiina waxaa lagu ziineeyey alla ka cabsi alla ka cabsigii cilmi baa lagu qurxiyey cilmigiina ku camalfal camalfalkiina waxaa lagu siineeyey rifqi iyo naxariis waqad wasara wuxuu wasiir ku noqday raja bin xaywata ninka lagu magacaabo liطaa'ifatin koox oo min khulafaa'i bani umaya reer bani umaya khulafadoodii ka mid ah ibtidaa'an laga soo bilaabo min cabdilmelik bni marwan waintihaa'un laguna geeyey ku dhammaata bicumar bni cabdilcasiis intaasoo dhanba umaradii khulafadii reer bani umaya ayuu wasiira ka soo noqday laakina sillatahu xiriirkiisii bisulaymaan bin cabdilmelik uu la xiriiray iyo وcmar بn cabdالcaزيiز faaqad waxay ka kor noqotay صilaabihi lxirnaashihiisii biman sabaqahumaa labadaa wixii ka horeeyey oo min alkhulafaa'i khulafadii reer bani umaye markaa ka mid ah waqad adnaahu waxaa usoo soo min quluubi khulafaa'i bani umaya reer bani umaya khulafadoodii quluubtooda rajo waxaa usoo soo dhoweeyey rajaaxatan fii ra'yihi sarnoqodkiisa iyo ra'yigiisa wanaaggiisa waa rajaaxatan fii ra'yihi ra'yigiisoo ah mid raajix ah oo aad u sarreeya wa sidqun run oo fii lahjatii hadalkiisa uu run ka sheegi jiray wa ikhlaasun ikhlaas oo fii niyatihi niyadiisa ikhlaas ahayd wa xikmatun iyo xikmad oo fii mucaalijatihi alumuur uu kaga hortegi jir uu ku cilaajin jir uu ku daaweyn jiray umuuraha intaas markuu isku darsaday yaa quluubtii reer bani khulafa khulafadii reer bani umaya yaa u soo dhowaysay ninka lagu magacaabo ee bin xayo kaasaa markaa u soo dhowaysa uma intaa kabacdi tawaja uma intaa kabacdi tawaja waxaa tawajiyey oo taaj u geliyey macnaha waxaa soo dhoweeyey oo haddana taaj u sii geliyey oo jeclaysiiyey waaye kulli daalika kulli arrintaa dhammaanteed ayadoo intaa ay jirto bizuhdihi zuhdigiisii inuu ka fogaaday bima bimaa fii aydiihim waxa gacmahooda ku jiray bizuhdihi bimaa fii aydiihim oo min caradi dunya asagoo saa khulafada iyo madaxda u dhex jooga haddana ma damci jirin waxyaaba ay haystaan caradi dunya iyo wa mimaa oo mima caradi dunya mimaa kaana wixii ay ahaayeen yatasaaxamu calayhi kuwo isku soo ciriiriya almutasaaximuuna dadkiisi soo ciriiriya dadka xoolodoonkii iyo mar kasta warqad wato arji wato albaabaha taagan ayaa buuxa asagana guduhu ku jiraa danna kama laha taas waxyaabaha ay jeclaysiisay khulafadu inay jeclaadaan ayuu markaa ka mid ahaa waqad kaana wuxuu ahaa itisaaluhu xiriirinkiisii uu la xidhiirsanaa bikhulafaa'i bani umaya min cadiimi raxmat illaahi ilaahay naxariistiisa weynaanteeda bihim ayaga uu u naxariistay waayo ninkaa rajaba haddii ilaahay nimankaa reer bani umaya madaxdooda ee uu la xiriiriyey raxmad ilaahay waaye subxaana wa tacaala bihim umaraday u tahay wa jaziili ikraamihi ilaahay karaamaynta lahum umaradii reer bani umaye uu karaameeyey weynaanteeday ka mid ahayd falaqad dacaahum wuu u yeeray falaqad dacaahum wuxuu ugu wici jiray ila alkhayri khayrka wa dallahum wuu tusin jiray calaa turuqii wadooyinkiisa wadooyinka khayrka loo raacana wuu tusin jiray wa hanaahum wuxuu ka reebi jiray can ishari sharta shartana waa uu ka reebi jiray wa awsada wuxuu ka oodi jiray uu ka hor istaagahayey duunahum sukadooda abwaabahu albaabaha sharta wa araahum wuxuu tusin jiray alxaqa xaqa wa zayana lahum wuu u qurxin jiray itibaacahu raacitaanka xaqa wa basarahum wuxuu tusin jiray bilbaaili baailka wa kariha wuxuu la nici jiray ilayhim xaggooda ityaanahu liimaashihiisa inay shartii baailka la yimaadaanna wuu la nici jiray fanasaxa lilaahi ilahay buu u naseexeeyey wliaimati lmuslimiin iyo wa caamatihim caamadoodana walaqad waqacad waxaa ku soo dhacday liraja qisatun qiso ayaa soo martay qisadaasoo anaarad iftiimisay lahu asaga ariiqahu wadadiisii fii mukhaaladati alkhulafaa'i khulafada habkuu ula dhaqmi lahaa iyo habkuu u dhexgeli lahaa u iftiimisay qiso noocaasaa soo martay oo waxadadad u xadiday oo u jeexday lahu asaga muhimmatahu shaqada uu la qaban lahaa macahum khulafada micigooda rawaaha waxaa wariyey binafsii nafsadiisa asaga laf ahaantiisa ayuu noo wariyey fa qaala wuxuu yidhi innii aniga lawaaqifun anoo la taagan maca sulaymaan bin cabdilmelig fii jumuucin koox oo minannaasi dadka ka mid ah id ra'aytu waxaan arkay rajulan nin yatajihu u soo socda naxwanaa dhankeena nin anigoo boqorkii la taagan noo soo socdo ayaan arkay wasata zixaami ciriiriga dhexdoodana ka soo dhexdhexbaxaya dadka ciriirigoodii zicaamkooda yuu ka soo dhexbaxayey wa kaana wuxuu ahaa xasana asuurati nin suurad qurxoon jaliila alhay-ati hay-adiisii qaabkiisii haneenkiisana uu weyn yahay famaa zaala kama uusan zuulin yashuqu yashuqu sufuufa safafyaalka inuu soo jeexjeexayo wa ana aniguna maa ashuku buu yidhi aanan ka shakinaynin annahu asagu yaruumu inuu doonahayo uu rabo alkhaliifata khaliifka ilaa inuu khaliifka doonahayo kama shakinin sulaymaan bin cabdilmelig buu socdaa baan is idhi xataa xaadaanii ilaa ila soo sinmay wuu isoo garab istaagay wa waqafa wuu istaagay ilaa jaanibii dhankii dhinacaygii uma xayaanii wuu isalaamay wa qaala wuxu uhi yaa rajaa rajow innaka adiga qad ibtuliita waxaa lagugu imtixaamay bi haada rajula ninkaan ninkan amiirka ah wa ashaara ila alkhaliifati khaliifkii ayuu ishaaray wa sulaymaan bin cabdilmelige wa inna fi lqurbi minhu dhowaansho xaggiisa loo dhowaado alkhayra alkabiira khayr weyn baa ku jira aw ishara alkabiira shar weynna way ku jirtaa fajcal yeel rajow qurbaka dhowaashahaaga minhu xaggiisaad u dhowdahay khayran wax khayr laka adi ah walahu asagana u ah walinaasi dadkana u ah khayr unu ka shaqay buu yidhi waclam ogow yaa rajaa annahu sha'niya man kaanad lahu qofkii uga sugnaata manzilatun manzilo sharaf ku leh min asulطaani sulطaanka agtiisa farafaca ilayhi u kor qaada xaajata imri'in shaksi xaajadiisa iyo dantiisa daciifin tabar daran laa yastatiicu aan kari karin rafcahaa inuu amiirkii suldaanka u rafciyo u sheegto qofkii u geeyo u rafciya amiirka agtiisana weji ku leh laqiya allah allou la kulmaa jalla wacaza yowma yalqaahu maalintuu la kulmayo waqad habbata asagoo ku suga ilaahay qadamayhi gomdihiisa lilxisaabi xisaabta maalinta qiyaamo gomdihiisa xisaabta agteeda lagu sugaa wadkur xusuuso ya rajaa rajow anna man kaana fii xaajati akhiihi qof kastoo walaalkii almuslimi ee muslima dantiisa ka shaqeeya kaana allaahu alla wuxuu ahaanayaa fii xaajatihi dantiisa waclam ogow ya rajaau rajow ana min axabbi ana min axabbi alacmaali camalada midka loogu jecel yahay ila allahi alla xaggiisa caza wajalla waxay tahay idkhaala alfaraxi farxad in la geliyo calaa qalbi imri'in muslimin qof muslim ah qalbigiisa oo farxad la geliyo waa wuxuu ilaahay ugu jecel yahay subxaana wa tacaala wa fii maa wakti kuntu aan ahaa ata'ammalu mid u kuurgaloo dhegaysanaya kalaamahu kalaamkiisa wa ataraqabu sugahaya an yaziidanii inuu ii ziyaadiyo minhu xaggiisa an yaziidanii minhu markii inuu ii sii kordhiyo naadaa waxaaba ii wacayba alkhaliifatu khaliifkiibaa ii wacay qaa'ilan asagoo odhanaya ayna rajaa ibnu xaywa aawa raja ibnu xaywa ninkii lagu magacaabayo markuusaa yidhi fancadaftu naxwahu dhankiisii baan soo aaday fancadaftu waan soo laabtayo naxwahu sultaankii khaliifka dhankiisaan usoo leexday wa qultu waxaan idhi haanada waxaan idhi haa anadaa yaa amiira almu'miniin haa waa ikana mu'miniintii amiirkoodiiyo fasa'alanii can shayin shay buu i-su'aalay famaa kidtu maaanan sigin afraqu inaan u dhammeeyon faaruqa min jawaabihi jawaabtiisa wuxuu iweydiiyey inaan inaan u jawaabo ma faaruqin macnaha markaan faaruqayba xataa xataa xataa iltafattu ilaa aan soo milixsaday oo aan soo eegay ilaa saaxibii saaxiibkaygii ila dardaarmahayey falam ajidhu maba helinba maba joogaba meeshii maba joogaba fanafadtu lmakaana makaankii baan ka baarbaaray canhu xaggiisa nafdan baarbaarid falam aqac kuma dhicin lahu asaga calaa aharin bayna annaasi calaa aharin raad bayna annaasi dadka baynkooda macnaha meel uu lug dhigayba ma arkin waayo waa waayeyba markaasaa usoo laabtoon amiirkii usoo dhameeyey aawe meeluu ka baxay kaala sheeg adi walaqad kaana liraja raja bin caywa waxaa uga sugnaa maca khulafaa'i bani umaya mawaaqifu sidqin mawaafi mawaaqif run ah maa zaala aysan ka zuulin yukinuhaa inay wariso inay qorto ataariiqu taariikhda fii ashaa safaxaatihi safaxooyinkiisa waraaqooyinkiisa meelaha ugu quruxda badan inay ku qorto wa yarwiiha ay wariso oo ay ka wariso waxyaabaha mawaaqifta runta ah likhalaf ina inay wariso wa yarwiiha alkhalafu khalafkuna uu ka wariyo dadka gadaal bacay can isalafi kuwii hore dadkii hore inay kuwa dambe ka warinayaan mawaaqifta iyo waxyaabaha ninkaasi ku sugnaa ee uu ahaa saasaa macnaha mawaaqifta u sugnayd min daalika waxaa ka mid ah annahu kaana inuuinuu inuu ahaa daata yowmin maalin maalmaha u saaxiibka ah fii majlisin gole majlis la fadhiyo cabdilmelik bin marwaan uu fadhiyo fa wusifa waxaa loo sifeeyey lilkhaliifati khaliifkii rajulun nin baa loo tilmaamay bisuu'i dawiyatihi niyadiisu ay u xun tahay calaa bani umaya reer bani umaya nin reer bani umaya niyad xun u haaya ayaa loo sifeeyey wa qiila lahu waxaa loo yidhi innahu ninkaasi yushaayicu wuxuu taageeraa ibna zubayr ayuu gacan siiyaa wayantasiru lahu asuu u kaalmeeyaayuu taageeraa wadakara wuxuu sheegay alwaashi warxumatashiilihii waa kii isku dirdirka wade hadalka keenay waashiga lahu amiirkii wuxuu u sheegay min afcaalihi ninkaasi ficiladiisa iyo wa aqwaalihi waxyaabaha uu ku hadlaayo maa ahaara wax kiciyey xafiidatahu xanaaqiisa qadabka iyo xanaaqiisii wax kiciyey ayuu uga sheegay faqaala wuxuu yidhi wallaahi baan ku dhaartaye lain amkananiya allaahu hadduu ilaahay ii suuro geliyo gacanta ii soo geliyo minhu xaggiisa laafcalanna wala afcalanna waan ku samayn doonaa waan ku samayn waa tahdiid saasaan yeeli doonaa saasaan yeeli doonaa walaa dacanna waan dhigayaa oo waxaan saarayaa asayfa sayftana fii cunuqii qoortiisa qoortanka goyn doonaa buu yidhi haddii kaa ilaahay makaniyo walam yamdi maba ka soo wareegeenba طawiilo waqtin waqti dheer xataa amkanahu اllaahu ilaa ilaahay makaniyey min arajuli ninkii gacantaaba loo soo geliyeyba oo wasiiqa loo soo kaxiyey ilah xaggiisa sawqan soo kaxayn falamaa waqacad markay ku dhacday caynaahu indhihiisa calayhi ninkii xumaanta looga soo sheegay ee uu hanjabay kaada wuxuu sigay khaliifkii yatamayazu inuu go'go'o min alkaydi xanaaq daraaddeed wahamma wuxuu damcay bian bian yunafida inuu ku fuliyo waciidahu hanjabaaddiisii bihi asaga wuxuu ku hanjabay oo laafcalannadii u lahaa inuu ku fuliyo ayuu damcay faqaama ilayhi waxaa u soo istaagay rajaa ibnu xayo oo qaalo wuxuu dhahay yaa amiira almu'miniin war mu'miniinta amiirkoodiiyo in allaha ilaahay jalla wacaza jalla weynaay wacaza sharaf lahaaye qad sanaca wuxuu kuu sameeyey laka adiga maa tuxib waxaad jeclayd oo ah min alqudrati awood inaad gacanta ku dhigto ninkaasoo ma jeclayn ilahay baa ku kuu sameeyey oo kuu suurogeliyey fasnac lilaahi ilaahay u samey asagana maa yuxibu waxa uu jecel yahay oo ah min alcafwi cafinta soo axaad jecleed sow-id ilaahay kuuma samaynin oo ahayd ina ninkan gacantaad mar kusoo dhigto haadheh adigana ilaahay u sameey waxa uu ilaahay jecel yahay oo maxay tahay in la cafiyo subxaana wa tacaala waa ilaahay cafinta aad buu u jecel yahay fasakanat nafsu khaliifati way xasishay marka way degtay naftii khaliifka wa sakata canhu waxaa xaggiisa ka degay adab ghadabuhu xanaaqiisii wa cafaa can rajuli ninkiina uu iska cafiyey وaطلqa saraaxa wuu iska sii daayey وaأxsana ilayh waana wanaag falay macnaha xoolan hala siiya buu yidhi waxna ugu dara وaأxsana ilayhi waa u sii wanaag falay macnaha وفي sanaةi ixda وaتiسciiنa ixdaa وaتiسciiن sanadkii kow iyo وaتiسciiنa sagaashanaad xaja wuu soo xajiyey alwaliid bin cabdilmelig wa bisuxbatihi asagou la socdo rajaa ibnu asagoo rajaa ibnu xaywatu la socdo ayuu soo xajiyey falamaa markii balaqaa ay soo gaareen almadiinata magaalada madiina zaaraa waxay booqdeen masjidaha annabawiya ashariifa masaajidkii madiinay nebigae sharafta badnaa ayay booqdeen yuraafiquhumaa waxaa la socda rajaa iyo waliid bin cabdilmelik waxaa muraafiq la ah markaa oo la socdo saddex ku ah cumar ibni cabdilcasiis waqad raqiba wuxuu jeclaa cumar ibn cabdilcasiisna markaa sidau noo sheegi doono waa waali oo magaalada madiina ayuu barasaaf markaa ka yahay boqor qaliifkiibaa soo booqday rajana uu markaa la socdo cumar ibni cabdilcasiis ahaa waqad raqiba waxaa la jeclaysiiyey alkhaliifatu khaliifkii waqad raqiba waa la jeclaysiiyo wuxuu jeclaa waqad raqiba alkhaliifatu khaliifkii fii an yandura inuu fiiriyo ila alxarami الnabawiy xaramkii nebiga nadratan eegid nadro ayuu rabay inuu fiiriyo anah anah ahoo kaadsiina iyo deganaan ku jirtaa iyo warawi warawiya warawiyatin rawiyat macnaha fikir inuu bal u kuur galo masaajidka xaramka ah ee nebiga iyo si anaad ahoo deganaan ah ayuu u eegay id wakhti kaana uu ahaa khaliifku qad caqada mid goostay alcasma go'aan ah calaa tawsicatihi inuu waasiciyo xaramka inuu ballaariyuu rabay markaa xataa yakuuna ilaa xataa yakuuna ilaa uu ahaado mi'atay diraacin laba boqol oo dhudhun ilaa laga dhigo macnaa intuu ahaa in laga sii weyneeyo xaramka taasuu markaa u kuurgalaayay rabayna walam yabqa kuma harin fiihi masaajidka dhexdiisa fa ukhrija dheh waa laga soo saaray annaasu dadkii baa laga soo bixiyey marka macnaha waxaa la rabaa intuu khaliifka soo galo uu u kuur galo saa u fiirfiiriyo masaajidka dadkii oo dhan baa laga soo bixiyey faukhrija annaasu dadkii baa laga soo saaray min almasjidi masaajidka liyatamakana say ugu suuro gasho alkhaliifatu khaliifkii min ta'amulihi u kuurgelitaankiisa bal inuu si fiican u fiirfiiriyo ilaan haddii la fafadhiyo waxaa laga yaabaa si fiican inuu ogaan waayo dhammaan dadkii bannaankaa loo soo saaray say ugu suuro gasho liyatamakana alkhaliifatu min ta'ammulihi u kuurgelitaankiisa walam yabqa kuma harin fiihi masaajidka hayru saciid ibn musayabin saciid ibn musayab maahane wuu noo imaan doonaa qisadiis insha allah ninkaas keliyaa ku haray id wakti lam yajuri ay ku dhiiran waayeen alxarasu waardiyaalkiisii calaa ikhraaji inay soo saaraan nimankii beydka masaajidka nebiga ilaalinaya xarisiinta ahaa saciid ibn musayb way ku dhiiran waayeen waay ninkan qisadiisa way noo imaan doontaaye waa ninkii yidhi afartan sano afartan sano aadaanku wuxuu ku dhaca anoo masaajidka ku jiraa masaajidka anoo ku jira u aadaanka dhacaaya waa ninkii yidhi afartan sano waxaan ku tukanaayey waysqaadkii cishaha aan ku tugtan salaas wax ku tukanaya marka waa lagu dhiiran waayey in laga soo saaro oo xarasadii waardiyaalkiisii ay bannaanka usoo bixiyaan fa arsala ilayhi cumar ibni cabdilcasiis baa nin usoo diray markaa wa kaana cumar yowmaidin maalintaa waaliyan waali buu ahaa cala almadiinati magaalada madiina madiinuu barasaafka ahaa rasuulan buu usoo diray qof erga ah yaquulu lahu asagoo dhahaya low kharajta min almasjidi siciidow haddaad ka soo bixi layd masaajidka kamaa kharaja naasay dadku uga soo baxeen xataa lagu soo bax ma aha haddaad bixi lahayd ka waran saciidow say dadka u baxeen oo kale maad dadka raacdid faqaala saciid ibnu musayabin wuxuu yidhi laa uqaadiruka bixi maayo almasjida masaajidka ilaa fi lwaqti aladii waqtigii maahane acadadtu aan ka caado dhigtay oo aan ugu talagalay an uqaadirahu fii inaan ka baxo yawmin maalin kasta xilligaan ka bixi jirleen khaliifa imaanay iyo nin baa iiririnaya io shaqa gomelihaani faqiila lahu waxaa loo yihi waayahe low qumta haddaad istaagtid ka waran oo fasallamta aad salaamto calaa amiir اlmuminiin meeshaa xataa waxbun baa ka imaan lahaa haddaad soo istaagto amiirka waa masaajidka ku jira aad salaamto kadibna iska fadhiisata ka waran faqaala wuxuu yidhi inamaa ji'tu waxaan u imid ilaa hunaa meeshaan liaquuma inaan u istaago lirabbi اlcaalamiin caalamiinta rabbigoodii sida qof kale u istaagaa falamaa goortii carafa uu aqoonsaday cumar ibni cabdilcasiis ilee bannaankuu ka fiirinayaa ama meelgeesuu uga jeedaa cumar ibn cabdilcasiis markuu ogaaday maa daara waxa dhex marahaya bayna rasuuli qofkii uu diray iyo bayna iyo wa saciid ibn اlmusayib waxa dhex maraya jacala wuxuu gudagalay yacdilu inuu leexiyo bkhaliifati khaliifkii can المكان اladii fiihi saciid meeshuu saciid uu fadhiyey inuu ka leexiyey marka macnaha wuu kala dabarayaa ninkan khaliifkaana wuxuu rabay dhammaan in dadka banaanka loo saaro mar allaala markii uu arkay inuu ninkan saciid ibnulmusayb uusan soo baxaynin wuu ka soo leexiyey markaa ilan way isku aadanaayeen meeshuu agmarsiin lahaa yuu ka waakhada rajaa bin xaywana wuxuu guda galay yushaaqiluhu inuu boqorku mashquulinayo bilkalaami hadal buu ku mashquulinaa asagana sheeku u qabtay si uusan shayqan loo arkin limaa kaana wiii ay ah, limaa kaana wixii ay ahaayeen yaclamaani kuwa kuwa ku og saciid oo min shid macnaha waakhada rajaa wuxuu guda galay bin xaywa yushaaqiluhu inuu ku mashquulinayo khaliifkii bilkalaami hadal sheekuu u bilaabay limaa kaanaa wixii ay ku ogaayeen cumar ibnu cabdilcasiis iyo rajaaba waay ogaa wixii kaanaa ay ahaayeen yaclamaani kuwa ku og min shiddati cunfuwaani اkhaliifati qallafsanaanta macnaha cunfuwaanka macnaha waa waa wixii waxa daran ee xanaaqa iyo qadabka ay ku ogaayeen amiirka ama khaliifka darteed ayay rabaan inay mashquuliyaan hadhow ay diidayaan ninkan saciid ibnulmusayb inuu dhibaato la gaarsiiyo taas ayagoo diidaaya yay mashquuliyeen fa qaala lahumaa alwaliid waliid baa wuxuu ku yidhi waa kii khaliifka lamaaweelinaya waba arkayba saciid baaba la arkay faqaala lahumaa labadii waa cumar ibn cabdilcaziiz iyo rajaaye weliid wuxuu ku yidhi man daalika shaykh shaykaas yaa waayo duqaa meesha fadhiya waa kuma alaysa huwa saciid ibn اmusayb sow ma aha saciid ibn musayb sow ma aha faqaala balaa yaa amiir اmminiin haabay dhaheen muminiinta amiirkoodiiyo waa asaga wadafiqaa waxay guda galeen haddana yasifaani inay ku i inay sifaynayaan min diinihi diinkiisa wa cilmihi cilmigiisa wa fadlihi fadligiisa wa taqwaahu alla kacabsigiisa ashay alkaiir wax badan haa waa saciid ibnusayib waa ninkii alla cabsiga badnaa waa ninkii diinta yaqiinay waa ninkii fadliga badnaa waa ninkii taqwada ku dheeray macnaa intaa waxay rabaan inaan dhibaato la gaarsiinin saciid ibn musayib uma kabacdi qaalaa waxay dhaheen weli way sirsirayaan walow calima hadduu ogaan lahaa ashaykhu shaykhu bimakaani amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda makaankiisa macnaa inuu meesha ku jiro ma oga hadduu ogaan lahaa inaad masaajidka ku jirto laqaama ilayhi waa u soo istaagi lahaa wasallama calayhi uuna salaami lahaa walakinahu daciifu basari indhada daciif ka yahay si fiican ma arkaayo inuusan ku arkayn baa dhici kartee hadduusan ku arki lahaa u ogaan lahaa inaad meesha joogto waa kuu soo kici lahaa faqaala alwaliidu waliid khaliifkii wuxuu yidhi innii anigu la aclamu waan ogahay min xaalihi xaalkiisa waan ogahay siciid mila maa mila maa tadkuraani wixii aad ka sheegteen oo kale inuu yahay taqwo alla ka cabsi intaasoo dhan waan ogahay buu yidhi wahuwa axaqu asagaa ku xaqnimo badan an na'tiyahu inaan u tagno wanusallim calayh ana salaana buu yidhi haduuba alla ka cabsi iyo diin usa inta way dadadaaye way dadadbaayeen ilaahay baa subxaana wa tacaala amarkii maamulka iska waa in asaga loo tagaa mudan buu yidhi inaan asaga u tagnoon salaano maaha inuu noo soo istaago ee una salaamo wa huwa axaqu an na'tiyahu wanusalima calayhi ana salaano uma kabacdi daara fi lmasjidi masaajidkii buu ku soo wareegay amiib khaliifkii xataa ataahu ilaa saciid uu yimid u yimid oo waqafa calayh wuu dul istaagay waxayaahu wuu salaamay wa qaala wuxuu yidhi kayfa shayku shayku sowya war iska war falam yanhat ma istaagin min makaanihi booskiisa kama kicin wa qaala wuxuu yidhi binicmati min allahi nimco ilaahay baan ku jirnaa walahu alxamdu walmin ilahay baa mahad galadle subxaana wa tacaala soo iska fadhiya yuri ilahay baa mahad iskale fakayfa amiiru muminiin muminiinta amiirkooda see yahay buu yidhi asagana wafaqahu اllahu ilaahay ha waafajiya lima yuxibu wayardaa in loo duceeyey fiican yihiin way haddii lasii habaar way sii dhumayaan ilaahay ha waafaji wuxuu jecel yahay iyo wuxuu raalli ka yahe iga waran amiirka mu'miniinta faاnsarafa alwaliidu weliid waa gadoomay wahwa yaquul asagoo dhahaya haadaa baqiyaة الnaasi dadkii fiicfiicnaa nin dadka ka haray waa kanaa buu yihi haadaa baqiyaة الnaas haadaa baqiyaةu salafi haadihi اlأumma salafkii ummaddan intii baaqiga ka hartay salafkii fiicfiicnaa intii ka hartay haada kan waayo asagoo dhahaya walamaa goortii afdat اkhilaafatu khilaafadu ay ku soo wareegtay ilىa sulayman bin cabdilmelig kaana lirajaa bnu xaywana cindahu agtiisa shaأnun baa uga sugnaa shani xaalad yafuuqu ka saraysa sha'nahu xaaladiisa cinda saabiqiihi labadii ka horaysay labadii ka horeysay weliid ibnu cabdilmelig iyo sulayman sulaymaan bin cabdilmelig markay u soo wareegtay labadii qofee ka horaysay sha'ni ka saraysa haddana uga sugnaa faqad kaana sulaymaan wuxuu ahaa cadiima ahiqati bihi kalsooni weyn mid ku qaba rajaa shadiid alictimaadi calayhi mid aad u cuskada buu ahaa aad u kaalmaystaa xariisan mid ku dadaalid badan calaa an ya'khuda inuu qaato sulaymaan bin cabdilmelig bira'yihi rajo ra'yigiisa fii sagiiri اlumuuri wa kabiiriha umuurta tayar iyo weynba rajo ka qaadan jiray wa mawaaqifu rajaa'in rajo mowqiftiisii mawaaqiftiisa bin xayu ah maca sulaymaan bin cabdilmelig kaiiratun aad bay u fara badan yihiin mufiira waa mid dadka kicisaa raad bay ku yeelaysaa dadka bayda laakiin anna akbarahaa tan ugu weyn sha'nan xagga sha'niga wa acdamahaa ugu weyn cala islaamkii waalmuslimiina muslimiinta khataran xagga khatar ahaanna mowqifuhu waa mowqifkiisii oo min amri wilaayati اlcahdi wilaayat wilaayatulcahdiga macnaha markuu asaga dhinto qofka maamulka qaban lahaa arrinteeda ayay markaa ahayd iyo waa aharuhu dooritaankiisii fi lbaycati baycadii licumar ibni cabdilcasiis in laga qaado uu markaa u dooray rajaa way noo imaan doontaa qisadee rajaa sulaymaan bin cabdilmelik asagaa sabab ugu noqday in cumar ibni cabdilcasiis uu bedelo uuna raadkiisa baycada uu loo sameeyo xadaa rajaa rajaa baa ka sheekay bin xaywata qaala wuxuu yidhi lammaa kaana markay ahaatay awalu yowmin maalintii ugu horaysay awalu yowmu jumcatin jumcadii ugu horaysay min shahri safar bisha safar sana tiscin wa tisciina sanadii sagaal iyo sagaashanaad kunnaa waxaanu ahayn maca amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda micigooda micigiisaanu ahayn sulaymaan bin cabdilmelig bidaabiqa waa meel magaceeda daabiqameel la yidhaahdo ayaanu markaa joognay wa kaana qad absala wuxuu ahaa mid diray jayshan ciidan lajiban oo xoog badan ila eh, alqistantiiniya buu u diray biqiyaadatin hogaaminta akhiihi walaalkii maslamata bin cabdilmelik ayaa hogaaminaya wa macahu waxaa kalou raacsiiyey ibnahu wiilkiisii daawuud wa طaa'ifatun iyo koox kabiiratun fara badan oo min aali beytihi aalu beytkiisii ka mid ah waqad aala wuxuu ku dhaartay calىa anlaa yabraxa inuusan ka soo bixin marja daabiqa daabiq gudaheeda xataa yaftax allaahu ilaa ilaahay u furo calayhi korkiisa alqistanطiniya qistanطiniya ilaa ilaahay u furo inuusan kasoo soo bixin aw yamuuta mau dhinto falamaa markii iqtaraba ay soo dhowaatay mawcidu mawcidkii salaatu اljumca jumcada salaadeeda waktigii salaada jumca markay soo dhowaatay tawada'a alkhaliifatu khaliifkii waa weyse qaatay fa axsana alwaduu weyse qaadkiibuu wanaajiyey uma labisa wuxuu xirtay xullatan bilad dhawadhar isku joog ah khadraaya cagaaran wactama wuxuu cimaamadaystay oo madaxa saartay bicamaamatin khadraa'a cimaamad cagaaran wa nadara wuxuu isku eegay filmiraati muraayad nadaratan eegid mucjabin binafsihi nafsadiisa cajab gelinaysa mashuwin bishabaabihi qurxinaysa shabaabnimadiisa dhallinyaronimadiisii anugiro dhallinyarow ahaa asoo xaaladiisu ay saa tahay muraayadii buu sidaa ka arkay wa kaana fii naxwi fii naxwi arbiciina min cumrihi afartameeyuu ahaa cumrigiisii cumriga ugu adagay ugu fiican dhallinyaranimada ee qofka caqligiisu taam noqonaayo ayuu markaa ku jiray uma kabacdi kharaja wuu soo baxay khaliifkii liyusalliya binnaasi inuu dadka dujiye aljumcata salaadii jumco falam yarjic ma soo noqon min almasjidi masaajidka kama soo noqon ilaa wahwa mawcuukun asoo xanuunsan maahane xanuun baa kusoo boodayba mawcuuq asagoo la xanuunjiyo xanuun qabtay ayuu soo noqday uma kabacdi akhada wuxuu guda galay yaqulu calayhi inuu ku cuslaanayo almaradu xanuunka yowma bacda yowmin maalinba maalinta ka dambaysa maalinba maalinta ka dambaysa xanuunkaa kusii siyaadahayey khaliifkii waqad sa'alanii wuxuu i-su-aashay buu dhahay rajaa an adalla inaan ahaada qariiban minhu meel asagoo dhow inaanan ka fogaanin xaalkiisu xoogaa ma fiicnee haiga dhaqaaqin buu yidhi fadaqaltu calayhi waan u soo galay daata maratin mar mararka u saaxiibka fawajadtu waxaan helay yaktubu asagoo qoraya kitaaban warqad aliidkiio kitaab qor-aan usoo galay oo sulayman bin cabdilmelig faqultu waxaan idhi maa tasnacu yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkooda maxaad samaynaysaa faqaala aktub waxaan qorayaa kitaaban warqad acahadu bihi aan kula ballamahayo aan axdi kula qaadahayo macnaha acahadu aan kula ballamahayo khilaafada bihi ilaa ibnii ayuub wiilkaygii ayuub haddaan anigu dhinto khilaafada waxaa iga qaadanaya oo iga dhaxlaaya canugaygii ayuub ahaa warqadaasuu qoray anug yariis ayuubk faqultu waxaan idhi yaa amiira almu'miniin inna mimaa yaxfadu waxaa ilaaliya alkhaliifatu khaliifka qofka madaxa ah fii qabrihi qabrigiisa wayubri'u waxa beri yeela dimatahu dimadiisa cinda rabbihi rabbigii agtiisa waxa waaye an yastakhlifa inuu madax uga dhiga cala dadka alrajula asaalixa nin wanaagsan nin fiicanoo saalix ah in madax uu uga dhigo wa ina ibnaka wiilkaaga ayuub hulaamun wiil waaye lam yabluq alxulma bacdu aan weli qaangaarin walam yatabayan laka ma ku cadaanin salaaxuhu wanaaggiisa min alaaxihi xumaantiisa suu noqon doonaa macaanug tumasho badana macanug ah, taqaanaa aan diinta ku socon ba salaaxiisii alaaxiisii ma kala cadaanin weli fataraajaca wuu ka laabtay wa qaala wuxuu yidhi innahu kitaabun waa iska warqad oo katabtuu aan qoray taraajac buu sameeyo ama wuu inaalilaahiyestay amase go-aankii buu ka laabtay waa kitaab aan iska qoray buu yidhi wa ana uriiddu waxaan doonayaa an astakiira allaha fiihi inaan ilahay istiqaaro u weydiisto subxaana wa tacaala walam aczim calayhi mana goosanin buu dhahay arrintan go-aan igama aha wax aan casmiyey oo aan go ma ahan buu yidhi uma kabacdi mazaqa alkitaaba warqadii buu jeexjeexay wamakaa wuu nagaaday khaliifkii bacda dalika yowma aw yowmayn markaa kadib maalin ama laba maalin uma dacaanii waa ii yeedhay wa qaala wuxuu ii dhahay maa ra'yuka ra'yigaaga muxuu yahay rajow fii waladii canugayga daawuud ah yaa abamiqdaam abaa miqdaamo raja kunyadiisa abaa miqdaamow say kula tahay buu yidhi wiilkayga daawuud inaad haddana madaxtinimada iyo maamulka haddaan u dhiibo see xaalkaagu noqon yahay see arrintu tahay macnaha ra'yigaaga maxaad iga siin kartaa fa qultu waxaan ku idhi buu yidhi huwa qaa'ibun wuu maqan yahay waxaa loo diray ilan dagaalka huwa asaga qaa'ibun waa qaa'ib waa nin maqan maca juyuushi muslimiin muslimiinta ciidankooda micigooda fii fii alqusطanطiniya meeshaasuu kula maqan yahay wa anta laa tadri ma ogid al'aana hadda axayun huwa an meyitun ma dhintay mase waa nool yahay see ugu qoraysaa buu yidhi faqaala faman taraa idan yaa rajaa yaad arkaysaa waayahe yaad iitishaari lahayd marka hadday arrintu sidaa tahay yaad ii ra'yiyeynaysaa rajow faqultu waxaan idhi buu yidhi alra'yu laka ya amiira almu'miniin ra'yiga adaa iska leh rajo wuxuu rabaa cumar ibni cabdilcasiis laakiin si toosa ah uma dhihin adaa amarka leh buu yidhi wa kuntu waxaan ahaa bui raja uriiddu mid doonahaya an andura inaan fiiriyo fii man yadkurhum dadku xusi doono liman astabcidahum waaxidan waaxidan dadka asaga uu tirinahayo macnaha waaa fii man yu fii man yadkuruhum dadka uu xusi doono likay astabcidahum saan u fogeeyo waaxidan waaxidan hal hal hebel hadduu dhaho maya hebel hadduu dhaho maya ilaa xataa asila ilaa uu ka soo gaaro ilaa cumar ibni cabdilcasiis saasaan rabay buu yidhi inaan cumar ibn cabdilcasiis toos u dhaho ma rabin laakiin waxaan rabay inaan fiiriyo dadkuu sheegi doono oo hal hal aan u fogeeyo dhaho maya maya maya ilaa cumar ibn cabdilcasiis uu sheego faqaala kayfa taraa cumar ibn cabdilcasiis buu u yidhi ka hor cumar ibn cabdilcasiis faqultu maa calimtuhu kuma ogi wallaahi ilaa faadilan nin fadli badan inuu yahay maahane kaamilan dhammaystiran caaqilan caqli badan inuu yahay dayinan ahlu ah faqaala wuxuu dhahay sadaqta runtaa waaye inahu wallaahi lakadalika waa sidaan inahu lakadalika waa sidaa buu yidhi walaakinani laakiinse khaliifkii baa hadalkii qaatay in wallaytuhu haddaan asaga u dhiibo madaxtinimada oo waaqfaltu aan ka dhaafon qaafil ka noqdoon ka daayo awlaada cabdilmelig latakuunanna fitnatan fitna dhacaysa buu dhahay reer cabdilmelig haddii laga daayo oo haddana cumar ibni cabdilcasiis loo wareejiyo soo fitno ma imaanayso walaa tatrukuunahu ka tegi maayaan yelya calayhim abadan waayo waxay ahaayeen dad weligoodba madaxtinimada soo haayey inay la xiriirayaan dushooda weligeed saas ahaan taasay ahaanayaanoo ka tegi maayaan khaliifkay markasta ku dheganaanayan maxaan sameeyaa faqultu waxaan idhi buu dhahay rajaa ashrig la wadaaji minhum xaggoo waaxidan mid oo minhum ayay ka mid ah reer cabdilmelik mid ka mid ah la xidhiiriyo wajcalhu bacdahu gadaashiisa yeel hadda ninkan cumar ibni cabdilcasiis waaye dheh ka bacdina hebel hebel oo reer cabdilmelig ah saa markaa dheh haddii uu ninkan ka taga meesha kaasaa bedelaya faqaala khaliifkii wuxuu dhahay asabta waad asiibtay fa ina dalika arrintaa mimaa waa yuskinuhum xasilinaya ويجcalهm kana yeelahaya yardwnah miday kaga raali noqdaan ثuma kabacdi أkhada alkitaaba kitaabkii buu qaatay wakataba biyadihi gacantiisii buu ku qoray khaliifka bismi الlahi الرaحmaan الرaحيim buu qoray hada kitaabu waa kitaab min cabdالlaahi bay ka timid adoonkii allo sulaymaan bin cabdilmelig ahaa amiir الmؤminiin ah لcmar bni cabdilcaزiiz bay warqada u socotaa inii anigu wallaytu waxaan madax kaaga dhiga alkhilaafaةa khilaafada min bacdii gadaashay wajacaltuhaa waxaan yeelay min bacdihi cmar gadaah gadaashiisana liyaziid bin cabdilmelik inuu asaga ku bedelo oo gadaashiisa markaa noqdo fasmacuu maqla lahu ninkaa waatiicuu aeeca wattaqu llaha alla ka cabsada walaa takhtalifu ha iskhilaafina fayamaca aamicuuna fiikum haddaad iskhilaaftaan dadka damcaya idinsoo damcahaya cadowgiina idinsoo damcahaya awooddiina tegaysaa uma kabacdi khatama alkitaaba qadi buu shaabadeeyey wanaawalanii iyah waana ii dhiibay buu yidhi rajo ninka lagu magacaabo uma kabacdi arsal wuxuu adeeg u diray ilaa kacab bin xaamizin waa saaxibu shurda waa ciidanka ninka haystaa waqaala wuxuu ku yidhi udcu iigu yeer aali bani aala beyti aalu beytkayga reer cabdilmalik falayajtamicuu ha soo aruuraano wa waxaad u sheegtaa ana alkitaaba warqadda alladii kitaabkaasu fii yaddi rajai raje gacantiisa ku jirta bin xaywa huwa kitaabii waa warqadaydii ani aan qoray wamurhum amar bian yubaayicuu inay la mubaayacoodaan liman fiihi qofka ku qoran la tusi maayo qof baa ku qoran haddaan dhintay inuu khilaafada qabto ninkaasi hala mubaayacoodaana amar kusii buu dhahay qaala rajaa wuxuu yidhi falama اجtamacuu markay soo kulmeen reer bani cabdilmelik qultu lahum waxaan ku idhi haadaa kitaabu kani warqad waaye amiiri اlmu'miniina mu'miniinta amiirkooda warqadiisii qad cahida fiihi wuxuu kula ballamay lilkhaliifati khaliifka min bacdi asi gadaashiisa ayaa ku qoran waqad amaranii wuxuu i amray an aakhuda minkum inaan idinka qaada xaggiina albaycata beeco iyo gacangelin liman wallaahu qofkuu amiirku doortay ee uu warqadda ku magacaabay faqaaluu waxay dhaheen samcan liamiiri amiiri اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda amiir ku magacaabay waan maqalnay waطaacatan likhaliifatihi min bacdihi khaliifka kadib ka dambeeyana waan ateecnay waalabuu wuxuu ka codsaday waalabuu waxay ka codsadeen waalabuu an ista'dina lahum calaa amiiri اlmu'miniin in fasax uga soo qaado mu'miniinta amiirkooda lisalaami calayh say u salaamaan waayo waa ogolnahaye amiirka noo fasax qolka uu ku jiro meesha waxaan rabnaa inaan soo salaanne faqultu wuxuu yihi nacam waa yahay falamaa dakaluu alayhi markuu uga falamaa dakaluu markay u galeen calayhi korkiisa qaala lahum wuxuu ku yidhi ina haada alkitaaba warqada الذي taasoo في yadi rajaa bin xaywata gacantiisa ku jirta huwa kitaabii warqadaydii waay anaa qoray wa fiihi cahdii waa waxaa ku dhex sugan qofkii aan kala dardaarmoon kala ballamay lilkhaliifati khaliifnimada min bacdii gadaashayda fasmacuu maqla wa aiicuu liman wallaytu qofkaan hogaaminta u tala saartay oo aan u dhiiboon u magacaabay wabaayicuu la mubaayacooda liman samaytu qofkaan ku magacaabay fii hada kitaabi kitaabka asaga ah fatafiquu waxay guda galeen yubaayicuuna rajulan rajulan inay nin nin kula mubaayacoodaan uma kharajtu bilkitaabi buu soo bixiyey makhtuuman uma kabacdi kharajtu bilkitaabi makhtuuman ayadoo khatamaysan laa yaclamu axad axad og ma laha oo min alkhalqi ka mid ah maa fiihi waxa ku dhex sugan hayrii wagayru amiiri lmu'miniin maahane rajaa dhahaya ani iyo mu'miniinta amiirkooda maahane qof kale oo yaqaana warqadda wax ku qoran ma lahan buu yidhi falamaa goortii tafaraqa annaasu dadkii ay kala tagtageen jaaanii cumar bin cabdilcasiis baa ii yimid tuhum baa ku taagan faqaala wuxuu yidhaha yaa abalmiqdaami abalmiqdaamu ina amiira almu'miniin rajulun waa nin xasuna adanni bii mala fiican ii qaba nin aad igu malay inaan fiicanahay waay wa kaana wuxuu ahaa yuwalliinii mid ii tawaliya oo ii wuxuu ahaa mid tawaliinii macnaha ii tawaliyey oo i imtixaamay min kariimi birihi wa kaana wuxuu ahaa yuwalliinii mid ii tawalliyey oo ii dhiibay min kariimi birihi birigiisa wanaaggiisa iyo wasaafii wadaadihi jacaylkiisa saafinimadeeda ashay alkabiir ay shay kaiir ah wuxuu mar walba ninkaasi xaggayga u soo bixiyaa uu isiiyaa wa kaana yuuliini mid isiiya buu ahaa oo ii tawaliyo ii qaada ama ii hura min kariimi birihi birigiisa iyo samafalkiisa wanaagga ku sugan wa saafii widaadihi jacaylkiisa saafinimada xaggaygu u qabo shay fara badan waay wa ana anigu akhshaa waan cabsanayaa an yakuuna inuu ahaado qad asnada ilaya mid ii soo tiiriyey min haada alamri amarkan ee kani khaliifnimada ah shay-an shay fa anshuduka allah allaan kugu dhaariyey rajow wa as'alaka ilaahay waxaan kugu weydiistay Eh, bixurmatii xurmadayda iyo wamawadatii jacaylkayga an tucallimanii inaad ii sheegto in kaana haddii uu yahay fii kitaabi amiiri اlmu'miniin shay-un shay yakusunii khaas igu ah aniga hadduu aniga igu khaas yeelay hogaamintan hadda ii sheeg xataa astacfiyahu ilaa aan ka cafis dalbo min daalika arrintaa qabla fawaati اlfursati intay fursada dhammaanin intuu nool yahay iga tirtir ma raba aan dhehee haddaan aniga warqadan ku qoranahay ii sheeg faqultu lahu waxaan ku ihi laa wallaahi maa ana bimukhbirika xarfan waaxidan hal xaraf keliya kuu sheegi maayo oo mimaa sa'altu canhu aad i weydiisay iska dhaaf waxaa meesha ku qoran oo dhan inaan kuu sheege hal xaraf xataa ma kuu sheegaya buu yidhi fatawallaa canii wuu iga jeestay marka wa qadbaan asagoo caraysan cumar ibn cabdilcasiiz oo xanaaqsan baa iga tegey uma kabacdi maa labisa maba daahinba an ja'anii inuu ii yimid hishaam bin cabdilmelik hishaam bin cabdilmelik waa reer bin cabdilmelik wa qaala wuxuu dhaha yaa abaalmiqdaam ina lii cindaka xurma agtaada xurma iiga sugnaatay wamawadatan iyo jacayl qadiimatan oo horraysay wa ina laka cindii agteeda shukran shukri baad ku leedahay jaziilan oo weyn faaclimnii ii sheeg bima fii kitaabi amiiri اlmu'miniin waxaa ku qoran mu'miniinta amiirkooda warqadiisa fain kaana haada almru amarkan ilaya hadduu ani ii yahay oo ay ku qoran tahay waxaa hogaaminta qaadanaya hishaam bin cabdilmelig hadduu dardaaranku sida yahay sakatu shin baan dhahaya buu yihi waan aamusayaa wain kaana ligayrii haddii qof kale kayrkee yahayna takallamtu aan iska hadlaa buu dhahay ilin khilaafada reer cabdilmelig cabdilmelig inay dhaafto raalli kama aha falaysa mili anigoo kale ma aha buu dhahay man yunaxaa qof laga fogeeyo can hada اmr amarkan ee kan ah way kala fogyiin asagii cumar ibn cabdilcasiis aad bay u kala fog yihiin amarkaan anaa ku haboon buu ula jeedaa anoo kale mid laga leexiyo laga fogeeyo ma aha walaka cahdullaahi ballan allan kuu qaadayaa anlaa adkura inaanan sheegin ismaka magacaaga abadan weligay meel kalean ka ogaadaan leeyahay ii sheeg buu yidhi faqultu lahu waxaan ku yidhi laa wallaahi allan ku dhaartee maya laa khbiruka kuu sheegi maaye bixarfin waaxidin hal xaraf keliya oo mimaa asara bihi uu igu siriyaystay ilaya xaggeyga amiir اlmu'miniin mu'miniinta amiirkooda faاnsarafa wuu gadoomay wahwa asagoo yadribu garaacaya kafan bikafin kaf kaf ku garaacaya asagoo gacmaha isku garaacaya kaf iyo kaf isku tumhaya ayuu baxay wahwa yaquul dhahaya liman yakuunu yay u noqon doontaa haada alamru amarkan ee kan ah idaa ana haddii aniga nuxaytu canhu laga dhag layga dhaqaajiyo haddii ani layga fogayo laygu qori waayo yaa lagu qoraya isagoo dhahaya atkruju lkhilaafata khilaafadu ma ka baxaysa oo ma laga saarayaa min bani cabdilmelik mareer reer been cabdilmelik dadaan ahayn yaa khaliifada loo dhiibayaa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay inii anigu lacaynu waxaan ahay cayn lacaynun ayaan ahay awlaadii cabdilmelik sayidkoodii baan ahay ay ninka ugu sarreeye la arko ayuu markaa ula jeedaa awlaad cabdilmelig ninka ugu sarreeyaan ahay uma kabacdi dakaltu waan usoo galay calaa sulaymaan bin cabdilmelig raji hadalkii kusoo laabtay faidaa huwa waaba asagoo yajuudu ku saqaayoonayoo bixinaya biruuxii ruuxdiisa waa sakaraat fajacaltu waxaan guda galay idaa akhadatu markay qabato asakratu sakrada oo min sakaraati lmowti sakaraatulmowtka sakradiisa iyo qabashadiisa markay qabato axrifu waxaan u leexinayay naxwa alqiblati qiblada dhankeeda fa kaana yaquulu wuxuu ii lahaa asagana lii aniga wahwa asagoo yashhaqu hinhaaqaya yashhaq macnaha neef ay ka soo baxayso lam ya'ni daalika lama gaarin arrintaa bacdun weli yaa rajaa rajow rajo weli waaye sug xataa facaltu dalika ilaa aan saas yeelay maratayn falamaa kaanat اhaaliثatu markii saddexaad markii la gaaray qaala wuxuu yidhi alana yaa rajaa haddaa la joogaa wey ixtidaarkii baa yimid in kunta haddaad tahay turiidu mid doonaya an tafcala شhaya inaad wax samayso fafcalhu samay ama qiblada ii jeedi waa ashhadu an laa ilaaha ilا اllah وana muxamada rasuul الlah shahaadateynkii buu faxaraftu waxaan u leexiyey naxw اqibla famaa labia maba daahinba an aslama ruuxahu inuu ruuxdiisii sallimay ee uu dhiibay naftii baa baxday cinda daalika marka agteeda aqmadtu waxaan u laabay caynayhi indhihiisa wasajaytu waxaan ku duubay bikhaiifatin go khadraaya cagaaran waaqlaqtu lbaaba iridii baan usoo xiray calayhi korkiisa wakhrajtu waana soo baxay buu yihi waana soo baxay faarsalat ilaya waxaa adeeg ii soo dirtay xaggayga زوجته xaaskiisa tas'alanii ayadoo i weydiinaysaa canhu xaggiisa tas'alanii canhu waxay weydiinaysaa fariinta u soo dirtay ninkeedii waa khaliifkii dhintay ma oga wa tadlu waxay ka codsanaysaa an tandura ilayhi inaan usoo fiiriyo rasuulkii baa dhahaya inaan su-aalo xaggaaga iyo in waxay codsatay inaan fiiriyo aniga oo aan soo eego fashaqaqtu canhu lbaaba wa qultu lirasuuliha fashaqaqtu waxaan u furay canhu xaggiisa albaaba albaabkii in yar wa qultu waxaan ku ihi lirasuulihaa ninkii ay soo dirsatay waxaan ku idhi undur ilay fiiri laqad naama asaaca bacda asahr hadduu seexday dhafar tawiil oo dheeraa kadib fadacawhu tafar dheer macnaha sahri dheer wuxuu la jeedaa xaloo dhan buu ahaa aad buu soo jeeday hadda waa seexdo waa hurday laqad naama asaaca hadduu seexday waaye bacda sahrin طawiili soo ee saf ee sahri iyo dhafar dheer kadib fadacawhu wuu ka soo tegay marka farajaca wuu soo labta wuu soo laabtay faahbarahaa wuu u sheegay naagtii soo dirsatay yuu fariintii gaarsiiyey Eh, faqabilat way ka aqbashay daalika arintaa wayqanat waxay yaqiinsatay annahu naa'im inuu hordaayo qaliifku inuu seexday uma kabacdi axkamtu waxaan sugay buu yidhi rajaa iqlaaqa albaabi albaabka xiritaankiisii ayaan sugay si fiican ayaan u xihay wa ajlastu waxaan fadhiisiiyey cindahu albaabka agtiisa xaarisan waardiyo afiqu bihi aan ku kalsoonahay wa awsaytu waxaan ula dardaarmay anlaa yatazaxzaxa inuusan ka fogaanin can makaanihi meeshiisa xataa cud ilaa usoo laabto waanlaa yudkhila inuusan u gelin cala alkhaliifati khaliifka axadan abadan weli qof inuusan u gelin kaa'inan man kaana qofku doona ha ahaadee xaaskiisa hadday timaada ha u ogolaan macnaha wamadaytu waan soo dhaqaaqay buu dhahay raja falaqiyanii falaqiyanii waxaa ila kulmahayey annaasu dadka wa qaaluu waxay ii lahaayeen kayfa amiiru muminiin muminiinta amiirkooda ka waran faqultu waxaan idhi lam yakun mundu marida ma ahaanin laga bilaabo markuu xanuunsaday askana minhu wax kaga xasilid badan alaana haddaa walaa ahdaa kana deganaasho badan markuu xanuunsaday haddaba ugu degan yahayba hadduu ugu xasilan yahay xarakaad xataa ma laha macnaha waa dhinta srabeeb ahaan wuu ugu tilmaamaya faqaaluu waxay dhaheen alxamdu lilah ilaah baa maad iska leh wuu caafimaad qaba bay moodaan uma kabacdi arsaltu waaan adeeg uma kabacdi arsaltu waxaan adeeg u diray ilaa kacb ibni qaamid waa saaxibu sharda fajamaca wuxuu soo kulmiyey ahla beyt amiir اlmu'miniin amiir mu'miniinta dadkiisii ahlu beytkiisii jamiican fii masjidi daabiqa masaajidkii daabiq buu ku soo kulmiyey faqultu waxaan idhi baayicuu liman fii kitaabi amiiri اlmu'miniin war la mubaayacooda kitaabka amiir muminiin ninka ku qoran ilaa ayagaa ugu daran waxaa rabshadii qaylada keenaya waa asaga dadkiisa saa darteed ayaguu raba marka hore inuu sugo faqaaluu waxay dhaheen qad baayacnaahu maratan mar baan la mubaayacoonay wa nubaayicu ukhraa ma mar kale la mubaayacoonayna haddana sootaan horey ula mubaayacoonay faqultu waxaan iri wuri haadaa amru amiiri اlmu'miniin waa mu'miniinta amiirkooda amarkiisa baayicuu calaa maa amara bihi war waxa uu idin amray la mubaayacooda shalay wuu noolaa laakiin maanta wuu dhintay waliman samaa qofka uu ku magacaabay fii haada alkitaabi almakhtuum warqadan shaabadaysan ee xiran oo weli aan la furin la mubaayacooda fabaayacuu rajulan rajulan nin nin bay kula mubaayacoodeen way mubaayacoodeen rajulan rajulan raalli baan nahay raalli baan nahay bay dhaheen falamaa ra'aytu markii aan arkay annii anigu qad axkamtu اlmra amarkii inaan dhammaystiray oo aan sugay qultu waxaan idhi inna saaxibakum saaxiibkiinii qad maata waa dhintay wainaa lilaah wainaa ilayhi raajicuun markaasaan u sheegay buu yidhi saaxiibkiin waa khaliifkee dhimayey ilaahay ayaan u sugnaanay xaggiisaanana u laabanaynaa wa qara'tu calayhim waxaan ku dul akhriyey alkitaaba kitaabkii falama intahaytu markaan soo gaaray ilaa dikri cumar ibni cabdilcasiis naadaa hishaam bin cabdilmelig baa hishaam bin waa tuu gacmaha isku gargaraacahayay waa qayliye laa nubaayicu abadan buu yihi maba la mubaayacoonayna weligeed faqultu waxaan idhi idan wallaahi adribu cunuqaka qoortaan goynaynaa buu yidhi ninkii shurdada iyo ciidanka dhan madaxduu ahaa meeshuu taagan yahay joog haddaad la mubaayacoon weyso waxbaa kugu dhacay kow baa lagaa siinaya barya ma jirto keligiisaa ka soo dhex baxay qum istaag fabaayic la mubaayaco oryaa istaag baa yidhi faqaama waa istaagay yajuru rijlayhi asagoo lugaha jiidaaya asagoon ku qanacsanayn oo qahri iyo qasab ay ku tahay lugajiid ku ah ayuu kacay falama intahaa markuu soo gaaray ilaa cumar qaala wuxuu yidhi inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun hishaam baa dhahaya cumar markuu agtiisa yimid ee uu la mubaayacoon rabay wuu inaa lilaahiyestay muxuu ka inaa laahiyeysanaan taqaanin wahwa yastarjicu wahwa ystarjic wuxuu ka inaalilaahyaysanayaa limasiiri اkhilaafati ilىa cumar duna duunahu wa duuna ikhwatihi min wlaadi cabdilmelik taasuu musiibo u arkaa khilaafadii wareegtay ee cumar u wareegtay u ahaatay asaga iyo walaalihii sukadoodii owlaaddii cabdilmelik khilaafadii ka wareegtay madaxtinimadii guurtay taasuu ka inaalilaahyaysanayaa wa qaala cumarna wuxuu yidhi asagana inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun cumar muxuu ka inaa laahiyeysanaa cumar ibn cabdilcasiize wa kaana yastarjicu wuxuu ka inaa lilaahiyeysanaya limasiiri اkhilaafati ilayhi khilaafada iyo madaxtinimada asaga u ahaatay oo loo doortay calaa kurhin minhu asagoo nacaya taasuu inaa lilaahi ka leeyahay fa kaanat waxay ahayd baycatan bayco jadd اllahu ilaahay uu ku jadidiyey fiiha gudaheeda lilslaami islaamka shabaabihi dhallinyaronimadiisii bilowgiisii curdankiisii rafaca korna uu ugu qaaday lidiini diinka manaarahu iftiinkiisa fatuubaa laanjanna waxay u sugnaatay likhaliifati اmuslimiin muslimiinta khaliifkoodii sulaymaan bin cabdilmelik ahaa faqad abra'a wuxuu ka beri yeelay sulaymaan dimatahu dimadiisa iyo qoortiisa wuu beri yeelay iyo ammaantii amaama ilaahay hortiisa wuxuuna ku beri yeelay bitawliyatihi welitaanka uu u weli yeeshay ee uu u doortay alrajul asaalixa nin wanaagsan wa haniian boogaadsi wuxuu u sugnaaday liwasiiri sidqi wasiirkiisii cadaaladee runta u saaxiibka ahaa rajaa bin xaywa la ohan jiray faqad nasaxa lilaahi walirasuulihi waliaimati lmuslimiin wuxuu u nasiixiyey ilaahay iyo rasuulkiisii mu'miniinta aimadoodii muslimiinta iyo waa hogaamiyaalkooda wajaza allaahu ilaahay ha uga abaalgudo albiaanata asaalixa biaanadaa fiican alkhayra khayrkana biaano ula aha biaano waxaa la yidhaahdaa waa qofka khaaskee mustashaarka amiirka ama madaxweynaha u ah biaana waa saaxiib sireedka u dhow sidaa darteed buu xadiis tilmaamay ilaahay hogaamiye hadduu khayr la doono bitaano saalixa ah ayaa loo sameeyaa hadduu hilmaamana wuu xasuusiyaa hadduu xasuustana waa ugu kaalmeeyaa xaqa hogaamiyihii ilaahay shar uu la dooniyo cadaabna bitaano xun baa loo sameeyaa hadduu xusuustana uguma kaalmeeyo hadduu iloobana wuu sii dhumiyaayo duurku marsiiyaa saa darteed rajaa bin xaaw ilaahay ha ka abaalmarya bitaano saalixoo khayrka bitaano ula ah buu ahaa amiirka walaqaahaa alajara ajir kayrna allah la kulmiyo fabisanaa ra'yiha ra'yigiisii iftiimahayay yee yahtadii ku hanuuneen alakhyaaru akhyaartii almaxduuduuna dheefta lahaayee nasiibka badnaa almuwafiquuna la waafajiyey wanaagga oo min dawi sulaani hogaamiyaalka ahaa nimankii dawi sulطaankaee madaxda ahaa waxaa la waafajiyey khayr nasiibna way lahaayeen waxayna ku heleen ra'yigiisii lagu hanuunaayey iftiinkii markaa ka soo baxay rajaa ibnu xaywa qisadiisii cajaa'ibta badnaydna meeshaasaan uga baxaynaa waxaanu geli doonaa taabiciga ku xigaa waa caamir ibnu shuraaxbiil haddii rabbi idmo subxaana wa tacaala iyo haween habeen dambe allah xaqa waxaanu ka baryaynao xaqana waafajiyo aacadiisii diintiisana nagu sugo dad khayrkii wanaagga ku dadaala ilaahay ha naga dhigo rabbi waxaan ka rajaynaynaa in cibaadada noo hagaajiyo shari shayطaanna rabbi naga qabta subxaana watacaala ilahay waxaan wax badan weydiisanay janooyinkiisa firdows inuu nagu abaal nagana ilaaliya cadaabkiisa xanuunkaa waynu camr ibnu sharaxbili habeen dambe haddii rabbi idmo wabilaahi towfiiq wallahu subxaana watacaala aclam